رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والحمد لله رب العالمين wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu lishaarati fi اsalaati liraddi اsalaami waxaajatin tacrid wuxuu baabu yahay alishaarati ishaarid fi salaati salaada dhexeeda la ishaaro oo gacanta ama farta la taago liraddi salaami salaanta qaaditaankeeda darteed wa xaajatin iyo dan darteed dantaasoo tacridu ruuxa ku imaanaysa ama soobax ku soo baxaysa salaada dhexdeeda adoo ku jira haddii aad u baahato oo dani kugu kalifto ama ma ahee lagu salaamo in aad gacanta taagi karto ama farta saanu tegi doono sidaana aad salaanta ku radin ama xaajadaadiiyo dantaada aad ku gudan taasuu baabuya can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi libilaalin bilaal waxaan ku idhi kayfa sidee buu kaan ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yaruddu mid yacnii eh, uga jawaaba ama salaanta uga qaada calayhim korkooda see uu salaanta uga qaadi jiray oo salaanta ugu celin jiray xiina goorta kaanuu ay ahaayeen yusallimuuna kuwa salaama calayhi korkiisa wa huwa isagoo fi salaati salaada dhexeeda ku jira isagoo salaada dhexeeda ku jira markay saxaabadu salaamaan see buu salaanta uga qaadi jiray bilaal baan weydiiyey buuhi qaala wuxuu yidhi bilaal yushiiru wuxuu ku tilmaami jiray biyadihi gacantiisa saasuu uga qaadi jiray oo gacanta ayuu fiiqi jiray ayb ama taagi jiray rawahu lhamsatu baa warisay xadiidkaasi waa xadiid saxiixa waxaa saxiixiyey tirmidi ibnuljaruud ibnu xibbaan sheekh albani iyo abu isxaaq ibn xuweyni calayhim araxmatu jamiican ayb abu daawuud isagu iyo keyrkii waxay siyaadiyeen qaabka uu gacanta u ishaaray oo wuxuu yidhi yaquulu haakada wabasata kafahu fajacala batnahu asfal wajacala dahrahu ilaa fawq ninka hadalkaa iskale gacanta fidinayana waa ruwaadda nin ka mid ah xadiiska sanadka oo jacfar ibnu cawn la yidhaahda <clears throat> bimacnaa sida uu e, e, u ishaaray oo salaanta uga qaaday waxay ahayd e, gacanta ayuu fidiyey markaasuu xaggeeda calaacashana hoos mariyey dhabarkeedana kor mariyey bimacnaa saasuu u taagnaayoo u tukanayey kadibna markii la salaamay buu sidaas yidhi sidaas bimacnaa waxay noqonaysaa gacanta calaacasheedu inay dhulka xaggeeda xigto dhabarkeeduna inuu xagga kore xigo sidaasay riwaayadu u tilmaantay macnaha ayb ilaa ana fii riwaayati الnasaa'iyi wabni maajah riwaayada nasaa'i ibnu maajah waxaa ku sugan suhayban baa ku sugan makaana bilaal booska bilaal bimacnaa xadiidka soo musad ibni cumar qultu libilaal ayb nasaa'i iyo ibnu maajah iyagu waxay yidhaahdeen qultu lisuhayb bedelka bilaal ayb labaduna waa sugay wacan ibni cumar radi allahu canhuma can suhaybin xadiiska suhayb waaka suhayb ibnu sinaanin ruumi annahu isagu qaala wuxuu yidhi marartu waxaan soo maray birasuulillahi sal lla lay waslam suhayb baa dhahay rasuulkaan soo maray wa huwa isagoo yusallii tukanay fa sallamtu markaasaan salaamay fa radda ilaya wuu iga qaado uu ii soo salaantii ishaaratan buu igaga qaaday ishaaratan fiiqid ama tilmaamid ayb wa qaala wuxuuna yidhi laa aclamu ma ogi ilaa annahu qaala inuu yidhi mooyaane ishaaratan fiiqid biasbacihi fartiisa uu fiiqay mooye biisbacihi fartiisa uu fiiqay mooyaane rawa alhamsatu baa warisay ila bna maaja wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi kila alxadiiayni labada xadiidba cindii agteeda saxiixun waay waa kee xadiidkii hore ee ibnu cumar uu bilaal ka warinayey iyo xadiidkan dambe ibnu cumar uu suhayb ka warinayay labada xadiidba agteeda waa saxiix xadiidkan dambe waxaa isagana soo saaray daarimi taxaawi bayhaqi waxaa saxiixiyey sida tirmidii oo kale alxaakim dahabi baa ku waafaqay kadalika alxaafid ibnu jaruud sheekh albani abu isxaaq ilnaxweyni iyo muxaqiqiinta musnadku intuba way saxiixinayaan xadiidkan dambena culimada qaarkood way isku cilaynayaan laakiin labada xadiisba inay sugan yihiin baa loo badan yahay waxay isku ku kala gedisan yihiin xadiidkan suhayb wuxuu tilmaamayaa ishaarada uu nebigu salaanta ku qaaday fartay ah xadiidka horee bilaalna gacantay ahayd halkaasay culimmadu marka say isu waafajiyaan labada xadiis bay qaarkood waxay leeyihiin labaduba waa bannaanta markii lagu salaamo asal adoo salaad ku jira inaad gacanta taagto iyo inaad farta taagto oo fartu ay noqoto salaanta qaadideedii labaduba waa bannaantae qaar baa dhahay qaarna waxay leeyihiin gacanta taagiddeedu waa mutlaq fartuna xadiiskeeduna waa muqayid fa yuxmalu almutlaqu cala almuqayid waxaa ka soo baxaysa marka afartan baa la taagi karaa sidaana qaar baa dhahaya laakiin waxaad diidaysa qaabkii uu u tilmaamay saxaabigu waxaan u jeedaa raawigu u tilmaamay taagidda gacanta ayaa diidaysa adiga labada kayfiyaba inay bannaan yihiin xadiidkii cabdullaahi bin mascuud ee aynu soo marnay xalay ee nebigoo tukanaya sal lla lay slam intuu salaamay uu salaanta ka qaadi waayey kadibna cabdulaahi uu la murgay sooma xustaan kadibna riwaayaadkiisa qaar ka mid a ah ay ku timid markuu nebigu salaada ka baxay kadib buu salaanta ka qaaday kaana isaguna waa jiraayo salaada dhexdeeda muusan ishaaro ku qaadin salaantee salaadda markuu ka baxay kadib buu ka qaaday laakiin taa waxay leeyihiin qaarkood way horraysay qisadaas oo kuwanaa ka dambeeya ayb waqad saxad way asaxday buu yidhi al alishaaratu ishaaridda can rasuulillaahi bay ka asaxday sal lla alay wasalam gacantoo la ishaaro ama muxuu ahaayey ishaaro uun noocoon ah inaad wax ku fahansiiso ama xaajadaada ku gudato adoo salaada ku jira ishaaradaa iyadii way ka asaxday yani nebigay ka asaxday sal lla alay wasalam min riwaayati um, ummi salama ummi salama warinteeda xaal weeye ummu salama xadiiday warinayso fii xadiidi ragcatayn bayna ku asaxday xadiidkii labadii ragcadood bacda alcasri casrka gadaashiisa uu nabigu tukaday sal lay slam xadiikaasi wuxuu ahaa saxiixulbukhaari iyo muslim buhari muslim iyo keyrkood baa soo saray abu daawuud iyo wuxuuna ahaa nebiga sal lay waslam waxay leedahay ummu salama aniga oo dumar la jooguu iisoo gala guriga yimid kadibna horay intuu u gudbay buu salaad galay salaadda casar kadib markuu casar soo tukaday kadib buu salaad ku galay meesha gabarh jaariyad ah oo marka eh, u ahayd khaadimad u ahayd eh, umu salama ayay marka u dirto waxay tidhi intaad u tagto nebiga sal lay waslam waxaad weydiisaa labada ragcadood ee casarka ka dambeeya nebi allow waadigii reebaye waadna tukanaysaaye see wax u jiraan su-aashaas soo weydii bay ku tihi gabadha waxay u raacisay fain ashaara biyadihi fasta'khirii canhu markaad su'aashaa weydiiso hadduu gacanta fiiqo oo gacanta ishaaro ka durug bimacnaa salaaddu markaa ku jiraaye ka soo durug ayb sidii bay marka gabadhii samaysay nebigoo salaaddii ku jiray la hadashay su-aashii bay weydiisay nebigu ishaaruu bixiyey kadibna dib bay uga soo baxday xadiidka umu salama kaa isagaa ee macnaha fii xadiidi rakcatayni bacd alcasri kadibna markuu salaadda ka baxay kadib waa kii nebigu u jawaabay sal ly waslam ee ku yidhi labada ragcadood waxay ahaayeen labadii duhurka ka dambeeyey oo layga mashquuliyey oon hadda tukanahay xadiiskaa dheer wey marka qisada iyada ah ee sheekhu soo gaabiyey waxaana ku sugan inuu nebigu gabadhaa su-aasha weydiisay uu xaalkiisa ku fahansiiyey ishaaro isagoo salaadda ku jira ah inuu salaad ku jiro oo ousan jawaabi karaynin ishaaradaasu ku fahansiiye wa min xadiii caaishatana waa ku sugan yahi isagana buhari muslimaa soo saara wa jaabirin iyo jaabir labadaba labadoodu waxay lammaa sallaa bihimaa markuu nebigu tujiyey jaalisan isagoo lammaa sallaa bihim jaalisan bihimaa miyuu idin qore mise bihim bihim baa sax lammaa sallaa bihimaa buu anigii qore lammaa sallaa markuu nebigu tujiyey bihim saxaabada jaalisan isagoo fadhiya fii maradin lahu xanuun xanuunadiisii ka mid a faqaamuu markaasay istaageen saxaabadu nebiga gadaashiisa isaguna fadhi buu ku tukanaya waa imaamkii iyaguna gadaashiisay taagan yihin waa ma'muumiintii fa ashaara markaasuu nebigu tilmaamay ilayhim iyaga wuxuu u tilmaamay an ijlisuu fadhiista yani gadaashiisay taagan yihiin isaguna fadhi buu ku tujinayaa kadibna gadaal buu u ishaaray fadhiista buu fadhiista way fadhiisteen marka xadiidka caaisha iyo jaabir xadiidka caaisha bukhaari muslim baa soo saaray kan jaabirna waxaa soo saaray axmed iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaai ibn maaja baa soo saaray labada xadiidba waa sugaya axaadiistaaso dhan maxaa laga faa'idaysanaya marka waxaa laga faa'iidaysanayaa salaadda dhexdeeda in aad dadka wax ku fahansiiso adoo salaad ku jira xaajadaada ku gudato salaanta ku qaado dadka ku fahansiiso ishaaro salaadaada ma burinayso karaahiyana maaha waxayna radinaysaa madhab ay culimmada qaarkood mareenoo yidhaahdeen al-ishaaratu almufhimatu fi salaati mubtila soo ma ishaarada hadday ruuxa wax fahansiiso markaana aada tukanayso oo adoo tukanahaya ruuxa ishaaro intaad siisa ishaaradaana uu wax ka fahmo oo sida hadalkoo kale wax uga fahmo salaadaadi waa buraysaabay dheh alishaara almufima meeshaasay mariyeen axaadiis daciifay cuskanayaan iyo kuwo aan masalada nas ku ahayn sida saxiixaana wax weeyaan karaahana kuma jirto salaaday burisaaba iska badaaba wax dhibama sal lla ly slam axaadiistaa faraha badan baa ka sugan ayb waxaa kaloo iyadana kutusaa masalaada ka hor aan soo baraarujinno ruuxu markuu salaada ku jira waa lala hadli karaa soo ma ama waxbaa loo saxayaa ama mxuuah waxbaa lagu baraarujinayaa ama xaalkiisaa la ogaanayaa waa la salaami karaa salaantii buu qaadi karaa isagoo salaada ku jiro oo ishaarada ku qaadi kara wahaakada saas way macnaha baabu karaahati aliltifaati milicsigii karaahadiisuu baab u yahay fi salaati salaada dhexdeeda waxaa sunnadan aad ugu dhaqmi jiray oo salaanta qaadideeda niman la yidhaahdo ugandhiyiinta uganda wakhti muddo laga joogo waxaa ka kacday dacwo aad u qiimo badnaydoo runtii sunnada aad ugu dhegganayd laakiin way fududaadeenoo eh, xikmaddaa ka luntay markaasay dawladda isku dhaceen kadibna waa la qamciyey waa la baabi'iyey dacwadii dhib badan baa soo gaadhay nimanka waxay ahaan jireen mar baan siyaartay oo booqday kambala masaajidda salaada iyagoo ku jira ayaa mid baa soo gelay xagga markuu iska soo gelaya irid assalaamu calaykum bule kulli dadka dhagacantaysaa wada fidina mid kasta la kalaa soo gelaya assalaamu calaykum gacantaasaa loo wada fidinaya marka <laughs> soomaalid ma taqaan laakiin nimankaasaa ku dhaqmi jira ayb baabu karaahati liltifaati milicsigii karaahadeeduu baabu yahay fi salaati salaada dhexdeeda la milicsado ilaa min xaajatin ah, xaaje iyo baahi darteed mooye salaadda adoo ku jira inaad dhinacyaha jalleecdo ood milicsato arrintaasi inay karaahiyatoo laga fiican yahay ilaa inay dani keento mooye oo hadday markaa xaaji keento laga maarmi waayo inaad markaa milicsigu bannaan yahay haddii kale uusan bannaanayn can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala lii wuxuu yidhi rasuulullaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi iyaaka iska jir waxaan u kala digayaa adiga iyo waliltifaata milicsiga fi salaati salaada dhexeeda la milicsado taxdiir waay adiga iyo milicsiga salaada adoo ku jira aad dhinacyaha jalleecdo baan u kala digayaa iska jir maxaa yeele fa ina aliltifaata milicsiga iyo jalleeciddu fi salaati salaada dhexdeeda halakatun waay halakatun waa halaag ayib lanna salaadaadii khushuucdeedii bay dhib u geysanaysaa ajirkiibay wax badan la tegaysaa fain kaana hadduu yahay laabudda midaan laga maarmayn milicsigaasi hadduu yahay mid aadan ka maarmaynin fa fi tatawuci sunnada dhexdeeda yeel laa fi lfariidati waajibka dhexdiisa maya haddii jaljallaaciddan iyo fiirfiirinta aad ka maarmiyood ku muxuahay aad ilaaa ilaaba aadan daynaynin sunnada uun yeel dhexdeeda markaad sunno tukanaysa uun fiirfiirinay eh, amaa salaada faradka maya rawaahu tirmidiyu baa wariyo wasaxaax wuu saxiixiyey saxiixiinta tirmidi xadiidka uu saxiixiyey sidaa ma ahee xadiidka alimaamu tirmidi markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi hada xadiiun xasanun hariib saxiix ma dhihin xasan hariib qaraabaduna marmar bay cinda tirmidi waxay tilmaamaysaa nooc dacfi ah khaasatan hadduu yidhahdo hariib oo keliya dacfi bay tilmaantaa xadiidkani marka waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo cali bnu zayd ibnu judcaan oo daciifu daciifulxifdi ah sidaas daraaddeed buu sheekh albaani caleyh ullahi xadiidka ku daciifiyey ciladiisuna taa iyada wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuulalahi sal alay wasalam rasuulka ayaan weydiiyey can italafuti milicsiga fi salaati salaada dhexeeda la milicsado salaada dhexeedoo dhinacyaha la jalleeco ayaa nebiga weydiiyey faqaala rasuulku wuxu uhi sal lla ly ikhtilaasun weeye waa dafid iyo boob oo yakhtalisuhu uu dafay ashaydaanu shaydaanku uu dafayo min salaati alcabdi addoonka salaadiisa xaggeeda ama qaar ka mida uu dafay waa rawaahu axmed baa wariyey walbukhaariyi walnasaa'i wa daawuud baa wariyey wakadalika tirmidina waa soo saaray waa xadiis nabigu sal lla ly xadiidkaa wuxuu ku tilmaamay salaada dhinacyaheeda dhinacyadoo salaada ku jira in dhinacyaha la fiiriyo in ay tahay ikhtilaas ikhtilaaska waxaa la yidhahdaa akhdu shayi bisurca ah, shayga oo si degdega ah lagaaga dhufsado ama yani shaygoo lagaa boobo ayaa la yidhahdaa ikhtilaaska marka ruuxan salaada isagoo ku jira dhinacyaha fiirfiirinaya salaadiisii oo shaydaan boobay ayuu fiirinayaa bimacnaa fiirinta uu dhinacyaha fiirinayo salaadiisii qaar ka miday dhaawacaysa oo salaadda dee khushuucdii baa ka maqan sooma mar hadday khushuucdii ka maqan tahayna ajirkii qaar baa tegey yaa sabab u ah shaydaan baa sabab u ah marka sabab bay u noqonaysaa salaadiisii qaar ka mida inuu shaydaanku galaafto ajirkii uu qaar ka tago saas way macnaha xadiidkaasi ayaa wuxuu yahay xadiidka ku sugan masalada jumhuurtuna waxay qabaan inay karaahiyad tahay karaahatu tanziih ayb karaahatu tanziim macnaha waxa weya waa laga fiican yahay wa can abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yazaalu allahu alla ka zuuli maayo muqbilan inuu yahay mid ku jeeda cala alcabdi addoonka korkiisa fii salaatii salaadiisa dhexdeeda maa lam yaltafit hadduusan milicsanin inuu addoonkiisa qaabilinayo wejigiisa oo uu ku jeedsanayo alla ka zuuli maayo salaada dhexdeeda hadduusan addoonku isagu dhinacyaha dayinoo jaleecin dhinacyaha fa idaa goortii sarafa uu addoonku leexiyo wajhahu wejigiisa markuu leexiyo oo alle ka leexiyo iyo qibladii insarafa wuu ka leexanayaa allana canhu xaggiisa allana markaasuu wejigiisa ka leexsanayaa ayib rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyi wa abu daawuud sanadkiisa waxaa ku jira xadiidkaasi nin la yidhahdo abulaxwas oo majhuul ah cinda alakar muxadisiinta badankood nin ay leeyihiin lama yaqaano majhuul ah oo ninkaasa ayaa ku jira wamaca dalika isagoo uu ku jiro ayaa sanadka xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabina ku waafaqay xadiidka sanadkiisu waa daciif shaykhu اlalbani caleyh raxmatullahi xadiidka fii bidaayati amrihi wuu daciifiyey sunan abi daawuudka iyo kayrkiiba wuu ku daciifiyey markii hore markii dambe wuu ka noqday oo wuxuu yidhi xadiidka ha loo raro saxiix abu daawuudka daciifi abu daawuudkana ha laga guuriyo maxaa yeelay wuxuu helay xadiid kaloo shaahid ah oo u markhaati kacaya oo dacfiga sanadka ku jira kabaya arrintaasina wuxuu ku caddeeyey oo xadiiskaa kale ku sheegay ee muxuu ahay saxiixu tarkiibka xadiidkaa kale uu ku xoojiyey xadiidka uu ku taxsiiniyeyna waa xadiidka alxaari alashcari oo dheer wuxuuna ku yimid awaamiir fara badan oo ilaahay uu amray nebiyullaahi yaxya yaxya bnu zakariya awaamiru alla amray ayaa waxaa ka mid ahaa waina allaha amarakum biاsalaa faidaa sallaytum falaa taltafituu faina allaha yansibu wajhahu liwajhi cabdihi fii salaatihi maa lam yaltafit ah, zakariyayaa lala hadlayaa alla wuxuu idin amray salaadda dhexdeeda ee marka salaadduu idin amray ee markaad tukanaysaan dhinacyaha ha jalleecina maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacaala wejigiisa ayuu oogayaa oo wejiga addoonka ayuu ku aadinayaa hadduusan addoonku milicsanin oo dhinaca fiirinin xadiidkaasi tirmidi baa soo saaray axmed ibnu khusayma ibnu xibbaan iyo xaakim sheekh albaanina wuu saxiixinayaa kadalika muxaqiqiinta musnadka axmed xaqiijiyey iyaguna way saxiixinayaan xadiidkani marka wuxuu shaahid u yahay xadiidka dar ee inoo qoran wabittaali sidaasuu xadiidku ku noqonayaa xasan lighayrihi ayb dacfigiisuna ku kabmaya macnaha kana marka wuxuu faa'iidaynayaa digniin adag bixinaya kii hore wuxuu ahaa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi sooma kanina wuxuu kordhiyey markaad adoo salaada ku jira aad dhinaca fiiriso ood qiblada wejiga ka duudo ilaahay baa kaa jeedsanaya hawshaasi marka ma fududa sooma waa waciid adag waciidkaasi marka wuxuu ku tusayaa in ay nahyigan iyo reebiddani ka xoog badan tahay karaahatu tanziih ayib taasay tilmaamaysaa macnaa xadiistaasi marka waxay tilmaamaysaa waa saas waxaa kaloon soo marnay waxyaalaha nebigu reebay inay ka mid tahay iltifaatun kailtifaati aclab soomahayn xadiiskeeda soo marnay yacni milicsi salaada dhexdeeda dawacada milicsigeedoo kalea jalleecideeda dhinacyaha ay jalleecayso ayb arrintaasi waxaa loo diidan yahay waxay waxyeelaysaa salaada dhuuxeeda ama lubbigeeda oo khushuucda ah fuqahada badankood ma qabaan khushuucdu inay waajib tahay laakiin bacdu ahli lcilmi uu ka mid yahay alimaamu ibnu taymiya shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu ka mid yahay waxay leeyihin khushuucdu waa waajib markuu sharxayo eh, muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey eh, fii suurati albaqara aayaddii ku timid ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tulkita waantum wastaciinuu biالصabri wاlsalaa wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin hay-addaa markuu sharxayo fi tafsiir wuxuu leeyahay khushuucdu waa waajib saas man ayb laakiin fuqahada badankood waajibkaa ma geliyaan arkaantana ma geliyaan waajibkana ma geliyaan wa can sahl bni alxandaliya qaala wuxuu idhi huwiba waa la aqimay bisalaati salaaddii ayaa la aqimay yacnii wuxuu ka wadaa salaata subxi buu ka wadaa fajacala wuxuu bilaabay rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yusallii inuu tukado salaaddii subax wa huwa isaga oo yaltafitu milicsanaya oo fiirinaya ila shicbi gosha xaggeeda ah, dhulka hawdka ah ee geeduhu ka baxaan ayaa shicbiga la yidhahdaa inta badanna buuraha dhexdooda ah waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey qaala wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa nebigu arsala mid diray faarisan nin faras saaran ila shicbi gosha xaggeedu u dira min alleyli habeenkii yaxrusu xaaluu waardiyeynahayo ilaalinaya nebiga sal lay slam iyo ciidanka xadiidkaasi wuxuu waa xadiis dheer abwaabta salaada markuu imaamku ku keenay imaamu abu daawuud wuu gaaban yahay xadiidku laakiin kitaabuuljihaad buu isagoo dhammaystiran ku keenay wuxuuna ku imaanayaa qisadu waxay timid dagaalkii xunayn dagaalkii xunayn nebigu sal ly waslam markuu baxay ayaa sahankiisiibaa waxay u soo sheegeen nin sahan tegay baa wuxuu usoo sheegay nimankii la dhihi jiray hawaasin oo xoolahoodii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii watoon waxba ka maqnayn baan halkan ku soo arkay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam insha allah berri bay noqon doonaan haniimadii muslimiinta gobolkii baa dha markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam caawa yaana waardiyeeya man yaxrusuna alleyla caawa yaa waardi qabanaya buui nin la yidhaahdo anas ibn abi marhad alghanawi saxaabi jaliil ahaa oo yani raggii bidcatu ridwaan ka qayb galay ah ninkaasaa wuxuu yidhi aniga caawa hawsha halay daayo nebigu marka faras buu siiyey sl lay sl faraskaa qaado caawana xaggaaga yaan nalooga imaaninbu dhulkii nimankii ay oo buuraley ahaa buu aaday marka habeenkii oo dhan dhulkaa buuralaydaa buu wareegahay faraskiisa la socday oo wuxuu yani waxa weye waardiynayay dhaqdhaqaaqa cadowga suu u maqnaa u maqnaa u maqnaa habeenkii oo dhan ayuu markaa e, markii salaadii la gaadhay oo nebigu salaadii subax uu labadii ragcadoodee ka horreeye tukaday ayuu saxaabada weydiiyey oo wuxuu yidhi hal axsastum faarisakum war ninkiinnii faraslaha ahaa ee xalay idin waardiyeynahaya ma dareenteen waxba war ama ka haysaan markaasa waxaa idhi maya salaaddii subax baa laaqiyay marka wuu galay salaadda markuu ku jiro weeyaan marka markuu fiirinayo xaggii goshii uu ku maqnaa ninkan oo xalay uu waardiga ka hayay xaggaasuu nebigu jalleecaya sal ly sl salaadda subaxna waa ku jira halkaa way marka meesha xadiiska laga deliishanaya kadibna markuu salaadii ka baxay nebigu sal lay waslam ayuu wuxuu yidhi abshiruu faqad jaaa farisukum salaaddiis wax markuu dhameeyo kadib bishaaraysta buu idhi faariskiinnii waa yimid wax yar annagoon jooginba goshiibuu ka soo baxay bay dheh markaasuu nabigu waray sal lay waslam wuu warramay xaaladda jirta iyo kadibna wuxuu ku yidhi xalay marna faraska ma ka degtay maya buuhi sidaan kaaga tegay baan u saarnaa buui markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam waad waajibsatay janno ah, maanta wixii ka dambeeyana waxaad samayso wa ku kaah marka qisadaa way qisada xadiisu waa qiso dheeroo kitaabuuljihaad ku timid wey macnaha intan marka gaaban kitaabu salaa buu ku keenayoo maqsuudka waa soo ma maqsuudku muxuu yahay nebigu sal lay wasalam isagoo salaadda ku jira ayuu gosha fiirinayay oo dhinacii uu ka filahayay ninkii waardig ahaa ayuu jalleecahayy maxaa loo daliishanaya marka waxaa loo daliishanayaa hadday xaajab timaado oo laga maarmi waayo inuu ruuxu isagoo salaada ku jira dhinacyaha fiirin karo salaadiisuna aynan jabaynin karaahayna aynan ku jirin markaa marka la diidanya waa goorma waa markayna xaaja keen hadday xaaja timaado dhib waxaa kaloo isagana tilmaamaya isla masaladaa lafteeda inay xaaji hadday timaado uu dhinacyaha ruuxu fiirin karayo salaadiisana ayna waxba noqon karaynin qisadii iyadana fii saxiixi albukhaari ku timid nebigu sal lla lay nimankii dhihi jiray banuu camr ibni cawf waa kii u aaday heshiisiinta kadibna soo noqday nebigu sal lla lay wasalam saxaabadu waxoogaa salaaddii nebiga yara dahay wakhtigiibuu ka dahay kadibna abubakar baa hormaroo salaaddii baa la aqrima isagoo salaaddii lagu jiro yuu nebigu kor ka yimi sal lla lay safafkuu soo jiidhay marka safka horuu soo istaagay abubakar waxoogaa marka dadkiiba yani waxa weeyaan mxuu ahaaye sacabka u garacay muusan jalleeci jirin marka abubakar caadiisa maahayn waxoogaa markay badiyeen buu war maxaa soo kordhay isyidhi markaasuu dhinacyaha fiiriyay mise nebigii baaba gadaashiisa taaganba markaasuu dib u soo baxay nebigii baa horay maray wuxuu u ishaaray war meeshaada joogo dadka tuji muusan dhegaysanina dib buu isaga soo baxay nebigaa salaaddii galay sal alay waslam salaaddii markuu ka baxay nebigu sal lla lay wasaslam wuxuu ku yidhi maxaa kuu diiday abubakarow inaad dadka salaadda tujiso markaan tuji ku idhi aa markuu leeyahay ibn abi quxaafa inuu nebi maxamed tujiyo ka hormaro ma uu lahaa saxaabadiina wuxuu ku yidhi war maxaa idinku dhacay ood idinka saxaabada la garaacaysaa markay wax idinku yimaadaan maad maad muxuu ah allahi dhahdaan soo ma macnaheedu waxa weeye milicsigii abubakar uu milicsaday sacabka la garaacayo nebigu sal alay waslam ma tacliiqinin maxaa la yidhahdaa sunnadaasoo kale marka ya taqriir baa la dhaha soo ma leanna xaaja timid marka xaaja hadday timaaddo iltifaatku waa bannaan yahin fii dakhili asala laakiin biduuni xaaja bayna alkaraaha wataxriim waay ayb baabu karaahati tashbiiki اlasaabici faraha isdhexgelintooda karaahadeedu baab u yahay wa farqacatiha iyo faraha u jimcintooda loo jimciyo iyadana karaahadeeda waaltakhasuri iyo kelyaha qabsigooda walictimaadi iyo cuskasho calalyadi gacanta la cuskado ilaa lixaajatin xaajo darteed mooye dhowr shay buu meeshan isugu geeyey tashbiiq alasaabic waa in faraha laysdhexgeliyo ood saa isu dhaafiso ayaa tashbiiga la yidhahda farqacadana waxaa la yidhaahdaa inaad faraha u jimcisood yacni aad ka shanqadhiso intaad xubinka riixdo inay marka quc fartu dhahdo soo ma quc qurjuc faraha laga siiyo xubnaha farta ayaa la yidhaahdaa farqacada la yidhaahda oo farqacati alasaabic iyadana karaahadeeda watakhasurina waxa weeyaan inaad keliyaha qabsato salaadaadoo ku jira inaad beddelkii aad labada gacmood laabta saari lahayd in aadba keliyaha qabsataba sidii nin xaragoon hayoo kale walictimaadi cala alyaddina waxa weeyaan gacanta inaad cuskato adoo salaada ku jira ilaa lixaajatin inayba dani keento mooye ayb can abi saciidin alkhudri ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi idaa goortii kaana uu ahaada axadukum midkiin fi lmasjidi masaajidka dhexdeeda masaajidka dhexdiisa markuu yahay falaa yushabbikanna yuusan isdhexgelinin farihiisa oo isdhaafinin maxaa yeele fa ina faraha oo laysdhaafiyo laysdhexgeliyo min ashayaani shayaankay ka ahaatay fa ina axadakum midkiin laa yazaalu kama zuulayo fii salaatin salaad dhexdeed maadaama inta uu joogo filmasjidi masaajidka dhexdiisa intuu masaajidka dhexdiisa daa'im ku yahay xataa yakhruja ilaa uu baxo minhu masaajidka uu ka baxo rawahu axmed baa wariyey yacni masaajidkaad ku jirtaa waxaad soo wada gelaysaa marka ama salaaddii baad sugaysaa ama darsi baad u fadhidaa ama salaadii waa laga baxay oo meeshii baad fadhidaayood adkaar iyo ku haysataa qur-aan akhris kulli waxaa ku rumoobaya masaajidkaad joogtaa saas man ayb xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif saddex cillaana ku jirta nin la yidhahdo cubaydullaahi bni cabdillaahi bni mawhib oo majhuul ah sheekhkiisuna waa daciif mawlaa oo liabi saciidna waa mubham asagana aan la aqoonin saddexdaa cillo dartood buu xadiidku daciif la yahay saas daraaddeed ba xaafid ibnu xajar fi lfatxi wuxuu leeyahay fii isnaadihi daciifun wamajhuul sheekh sidoo kale waa daciifinay ayb wa can kacb cujrata qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu isagoo leh idaa goortii tawada'a uu weysaysta axadukum midkiin uma kadibna kharaja uu baxo caamidan isagoo u qastaya ila salaati salaadda u qastay uu baxo falaa yushabbikanna yuusan isdhexgelinin bayna yadayhi farihii gacmihiisa dhexdooda yuusan tashbiig iyo fara isdhexgelin samaynin maxaa yeeley fa innahu isagu fii salaatin salaad dhexdeed buu ahaaday yani masaajidka intuu kusii socdo salaad buu ku jira yani wuxuu ku daray masaajidka dhexdiisa meehe xataa markaad sii socoto ood masaajidka usii socoto salaad baad ku jirtaa xadiis kaloo cadcad baana jirta ruuxu markuu masaajidka usii socdo inuu salaad ku jiro markaa lafteeda faraha isdhexgelin raa waxaa wariyey axmed axmed baa wariyey abu daawuud waatirmidiyu sanadkiisa waxaa ku jira xadiidkaana nin la yidhaahdo abu humaamat alxanaad oo majhuula ah ku jira idiraabna sanadkiisa waa ku jira labadaa ciluu qaba laakiin asheikhu اlalbani caleyh raxmatullaahi markuu sanadkiisa daciifiyey kadib xadiidka wuxuu u sheegay ariiq kale oo bayhaqi soo saaray sanadkiisuna xasan yahay bilmutaabaca xadiidkaasuuna ku xoojiyey xadiidka oo ku asixiyey ayb hortiina waxaa xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma iyo ibn xibbaan musnadka qolada xaqiijisay iyaguna way saxiixinayaan waxaan ujeedaa way taxsiininayaan macna ayib xadiidkaasi dariiqaa kale ee bayhaqi hadduu ku xoogaysto wuxuu noqonayaa xasan calaa aqali taqdiir markii laysku xoojiya saasuu noqonaya wuxuuna faa'iidaynayaa salaadda markuu ruuxu u sii socdo oo salaadda u qasadsan yahay inuusan faraha isdhexgelin karayn xadiidkii hore ee ka horreeyeyna wuxuu tilmaamayay daciifka ahaa masaajidka dhexdiisa ayb axaadiistaasi ayaa waxaa deliishaday culimmada qaar ka mid a ah oo qaba oo ku tegey arrintaa iyadii inay tahay mamnuuc qaarkoodna badankoodna waxay u badan yihin inay karaahiya tahay waqad habata waxaa sugnaaday fii khabari dilyadayn ninka dilyadayn la yidhaahdo xadiiskiisii waxaa ku sugnaaday annahu nebigu calayhi salaam shabbaka inuu isdhexgeliya asaabiicahu farihiisa filmasjidi masaajidka dhexdiisa xadiiska dulyadayna xalayna aynu tilmaannay inoogu imaan doono kitaabu sahwi abwaabta sahwiga ku imaan doono waa xadiiskii nebigu sal lay waslam markuu labadii ragcadood ee dambe halmaamay sidaana salaadda kaga baxay salaaddii casr saxaabadu xusuusiyeen intayna xusuusinin intuu soo jeedsaday oo tiirar meesha yaalle ku fadhiistay ayuu gacmaha isdhexgeliyey gacmaha farahooda ayuu isdhexgeliyey isagoo saa isu dhex gashayin bay marka saxaabadu yay nebiga ku baraarujiyeen sal ly waslam halmaankiisa marka khabar dilyadayn waxaa ku yimi nebigu isagoo masaajid ku jira salaadiisiina aynan dhammaanin oo dhexda kaga jira laakiin isaga ay la tahay inay dhammaatay inuu faraha isdhexgeliyey oo tashbiik sameeyey arrintaasi waxaa kalay ku sugan tahay xadiidka abu muusa alashcari cinda albukhaari xadiii abi hurayra cinda albukhaari kadalika way ku sugan tahay nebigu sal lay waslam inuu faraha isdhexgeliye wuxuu yidhi marka sheekhu wadaalika arrinkaasi oo kee ah xadiiskan khabarkan dulyadayn oo nebigu inuu sameeyey ah wadaalika arrinkaasi yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa cadama ataxriimi xaaraam inaysan ahayn masaladu walaa yamnacu mana diidaya alkaraahata karaahase ma diidayo likownihi ahaanshihiisa uu nebigu yahay facalahu mid sameeyey naadiran si yar u sameeyey ah, yani wuxuu isku waafajinayaa axaadiista axaadiista hore reebtayna wuxuu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa in arrintani ay karaahiyato laga fiicanya samaynta nebigu uu sameeyeyna waxaa lagu xambaarayaa in ay tahay libayaani ljawaas bannaani wuxuu u sameeyey calashaani way bannaan tahay muxuu u reebay waa laga fiican yahay sidaasuu isku waafajinayaa oo sheekh hadalkiisa ka muuq bacdu ahli lcilmi iyagu waxay leeyihiin nahyiga wuxuu khaas ku yahay xaalaad markaad salaad sugayso ama salaad ku jirto ama masaajid ku jirto xaaladahaasay ku khaas yeelayaan laakiin meesha lafteeda iyo axaadiistu isku qabsanaysaayoo middan uun samaynta nebiga iyo nahyiga labaduba meeshay isku qabsanayan waaba halkaaba wabitaali in lagu jamciyo sidaa oo la yidhaahdo tashbiigu waa karaaho haddii la sameeyana taxriim laguma dhicine uun wax laga fiican yuhu ruuxu sameeyey taas in lagu xambaaro sidaa laysku waafajiya sheekhu siduu maraya way fiicanta wa can kacb bni cujrata ana اnabiya sala allahu calayhi waaalih wasalama ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay oo qad shabbaka isdhexgeliyay asaabicahu farihiisa fi salaati salaada dhexeeda fafaraja markaasuu nebigu kala saaray fafaraja wuu kala saaray rasuululahi sal lay waslam bayna asaabicihi farihiisa dhexdooduu kala geeyey oo wuu kala bixiyey farihii ayb ibn maaja baa wariyey sida uu dib ka sheegi doono waase daciif sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo calqamat ibnu camrin oo daciifa ku jira sidaas darteed buu xadiidku yuu sheekhu wuxuu ku daciifiyey irwaaga iyo sunan ibnajah labadaba uu ku daciifiy ayb cillada nahyiga oo faraha ayaan laysdhex gelin salaada marka lagu jiraa masaajid la joogo xikmadda ku jirta ayaa laysku khilaafsan yahay laakiin waxaa jira ahar abu daawuud uu soo saaray ismaaciil ibnu umaya umaya ayuu ka warinaya wuxuu leey naafic baan waxaan weydiiyey ninka salaada tukanaya kadibna gacmihiisa farihiisa isdhex gelinaya bal ka warran ibnu cumar baan weydiiyey buuhi markaasaa wuxuu yidhi tilka salaatu lmaqduubi calayhim tilka salaatu lmaqduubi calayhim dad ilaahay u cadhooday salaadoodii wey taas yacni ruuxa inuu faraha isdhexgeliya salaadana ku jiro salaaddaasi waa qolyihii loo cadhooday salaadoodii waay aarka cabdilaahi bni cumar wuxuu tilmaamayaa marka cillatu nahyigu inay tahay yacni tarku tashabbuh bilmaqduubi calayhim kuwaa loo cadhooday inaan laysku shabihin oon laysu ekaysanin manaa ayb laakiin aarku waa sax lakiin xadiiskani waa daciif aan dul taaganna wacan caliyin radi allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalih wasalama qaala wuxuu idhi laa tufaqic ha ka shanqadhinin asaabicaka farahaaga oo ha u jimcinin fi salaati salaada dhexdeeda rawaahumaa waxaa wariyey labadaa xadiidba ibnu maajah baa wariyey waa labadee xadii kan iyo kii ka horreeyey macnaha ayb xadiidkaasi oo faraha qujuc ha kaga siinin ama ha u jimcinin ama ha ka shanqadhinin intaad riixdo xadiidkaa isagaa waa daciif isagana waa daciifoo sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo calqamatu bnu camrin baa ku jira oo daciif ah irwaaga buu sheekhu ku daciifiyey isagana maya ah, xadiiska horeu ku ayaa sanadkiisa waxaa ku jira inuu yidhi calqamat bnu camrin amaa kan dambe sanadkiisa waxaa ku jira ninkii la dhihi jiray alxaari ibni cabdillaahi alacwar ardaygii cali bn abi aalib ahaa ninkaasaa ku jira waana daciif bal bacdu lmuxadisiin waxayba ku tuhmeen been bay ku tuhmeen ah, ittahamuuhu way tuhmeenoo yani wax weeyaan qaarkood waaba fogeeyeenba sida imaam buusiri uu leeyahay icaanka daciifada iyo irwaaga ayuu labadaba xadiidka ku daciifiyey laakiin axmed iyo bayhaqi iyo tabaraani waxay soo saareen mucaad ka warinayaan xadiis kaloo isagana macnahaasoo kala wata laakiin asaguna aan dhaaminoo daciifa oo wuxuu leeyahay xadiidku addaaxiku fi salaa waalmultafit waalmufaqicu asaabicahu bimansilatin waaxida ninka salaada dhexeeda ku qoslay iyo ninka salaadda isagoo ku jira dhinacyaha fiiriyey iyo ninka farihiisa u jimciyey ka shanqadhiyey kulligood waa isku mid bimanzilatin waaxida xadiidkaasi isaguna waa daciifo nin la yidhahda ibnu lahiica ku jira cabdullahi ibnu lahiica oo sayulxifdiya iyo nin la yidhahdo rabbaan ibnu faa'id oo isagana daciif ah marka meeshaa waxaa ka muuqata wax ku asaxay ma jiro annahyu eh, can farqacati alasaabici fi salaa salaada dhexdeeda in faraha laga qujuc siiyo ama loo jimciyo wax xadiidoo reebaya ma asixin labada xadiiska kusoo arorayba labaduba waa daciif ayib laakiin waxaan shaki ku jirin waa nooc ka mida alcaba alcabad fi salaa yacni waxa weye salaadda dhexdeeda inaad ku falaado ood farahaaga la ciyaarto oo muxuu ahaayey eh, timahaaga mar la ciyaarto oo aad khushuucdii baa kaa maqan marka yunaafi alkhushuuc halkaas in laga fiiriyo dhankaa uun laga karaahaysto laga diida mooye laakiin axaadiista ku soo aroortay bikhusuusiha ma sugna waa taas macnaha aan dultaagnahay wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu nahaa wuxuu reebay can ittakhasuri keliya qabsiga fi salaati salaada dhexdeeda in kelyaha la qabsado ama kelida la qabsado rawahu ljamacatu baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye rawaahu ljamacatu baa warisay ila bna maaja ayb xadiiskaasna wuxuu u deliishaday masaladii takhasurkaoo keliyaha la qabsanaya ah iyadana jumhuurtu waxay qabaan in ay karaahiyo tahay laakiin daahiriyada madhabka daahiriga culimmadiisa waxay ku tageen inay xaaraan tahay waana daahirka nahyiga leanna nahyiga daahirkiisu wuxuu faa'iideeyaa taxriim yani saarifna ma jiro leeyahy sidaana waxaa rajaxaya alimaamu shawkani inay xaaraan tahay ruux isagoo salaada ku jira inuu keliyaha qabsado ayib saasay xadiidku xambaarayaan cillada ama xikmadda ku jirtee loo diiday culimmada qaarkood waxay leeyihiin fiihi tashabbuhu bishayaaiin shayaadiintoo laysku shabaho laysu ekaysiiya ayaa sababta loo diiday qolana waxay leeyihiin fiihi tashabbuhu bilyahuud ah, qolo kalena waxay leeyihiin fiihi attakabur ah, iskibrin iyo nooc yani xaraga kibiraa ku jirta lanna ruuxu markuu iskibrinahayu kelida qabsadaa ama keliyaha qabsadaa marka nin qooqan baa tahayba ilaahay baad hortaaganta qolana halkaasay mariyaan oo waxay leeyihiin cillada ku jirtaay ninkan daahirkiisa ficilkiisa waxaa ka muuqda ilaahay khuduucdii loo khuduuci lahaa iyo yacni wax weeye hoos isu dhigiddii baa ka maqanoo nin kor isu qaadaya weeyaba maqaamkuna maqaamkii ma ah meelahaasay marinayaan waa istinbaadaadka culimada wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi nahaa wuu reebay annabiyu nebigu sal lay waslam an yejlisa inuu fadhiisto alrajulu ninku fi salaati salaada dhexdeeda inuu fadhiisto walxaal huwa isagu yactamidu uu cuskanayo calaa yadayhi labadiisa gacmood isagoo cuskanaya salaada markuu u fadhiyo ama taxiyaadkeeda ama muxuu ahaaye fadhiyada kaleba inuu gacanta cuskado ayuu nebigu reebay sal lay waslam rawahu axmed baa wariye wa abu daawuud xadiikaasi wuxuu le shekh albani caleyh raxmatullah saxiixun calaa sharti shaykhayn ayb waa xadii saxiixa wey macnaha daahirka nahyigana waxaa laga faa'iidaysanayaa altaxriim macnaha waxaa laga wadaa salaaddii baad ku jirtaa kadibna gacantaadaad dhulka intaad dhigatay baad ku tiirsatood cuskatay ama labadii gacmoodba intaad dhulka dhigatay baabad iska cuskatay oo ayagaad macnaha wax weeyaan aad ku tiirsan tahay labadaa way soo gelayaan wa fii lafdin waxaa ku sugan oo liabi daabuuda u sugnaaday nahaa wuxuu reebay an yusalliya inuu tukado alrajulu ninku dumarkuna waa la mide wa huwa isaga oo muctamidun mid cuskan ah calaa yadayhi labadiisa gacmood isagoo cuskan ayb ibnu cumar sidoo kale waxaa ka sugan inuu arkay nin ra'aa rajulan yattaki'u calaa yadihi alyusra wa huwa qaacidun fi salaa nin gacantiisa bidixda intuu dhulka dhigtay ku tiirsan oo cuskan salaada dhexeeda markuu salaada u fadhiyo markaasaa wuxuu ku yidhi laa tajlis haakada fa inna haakada yajlisu aladiina yucadabuun miyaa mise salaada khaarijkeeda xataa lama ogola inaad gacmahaaga cuskato ood ku fadhiisato adoo fadhiya gacmaha aad ku tiirsato riwaayaadka qaarna waxay ku soo arooreen itlaaq oo salaad kumayna qaydin qaarna waxay ku soo arooreen salaadda in lagu qaydo saas daraaddeed baa waxay leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah, yacnii ah, riwaayaadka mutlaqa ah waxaa lagu qaydaa kuwa muqayidka oho nahyigu wuxuu khaas ku yahay ruuxu markuu salaadda ku jiro oo markaa way marka la diidan yahi ama markaadan salaadda ku jirin ood caadi isaga fadhido inaad midigtaada cuskato ama bidixdaada cuskato ama labadaba wada cuskato wax maanica ma jira leeyihi ayb an ummi qays binti muxsan can ummi qays binti muxasan buu qoray laakiin muxsan inay taan u malaynaya nabiya sal lla lay nebigu lammaa asanna markuu duqoobay markuu yacni da'oobay oo waxamala uu xambaaray allaxmu hilibkii ah, ama waxamala uu xambaaray allaxma hilibkii oo nebigu sal lla lay hilib qaaday oo cuslaaday wey macnaha ayib ittakhada wuxuu samaystay camuudan tiir fii musallaahu meesha uu ku tukada ayuu tiir ka samaystay tiirkaasoo yactamidu uu cuskanaya calayhi korkiisa yacni markuu waxoogaa da' qabatay oo lixdan iyo dee wixii ka dambeeya xilliyadaasa macnaha ilan saddex iyo lixdan buu ku dhintay nebigu sal lay slam hilibna fuulay oo dee hilibka ruuxa waa cusleeyaa ayuu nebigu markaa wuxuu samaystay tiir uu cuskado oo markuu kacayo iyo markuu soo fadhiisanayo iyo meeshuu ku tukanayo tiir noocaasa samaystay ayb xadiikaasi waxaa kaloo soo saaray xaakim bayhaqi xaakim waa saxiixiye dahabina waa ku waafaqay kadalika sheekh albaanina isaguna waa ku waafaqay wuxuuna tilmaamayaa haddii laga maarmi waayo ruuxa salaada markuu tukanayo wax inuu cuskado istaagga iyo fadhiisiga iyo fadhiga laftiisaba inay bannaantahay saas daraaddeed markaan tarjamada ku laabanno muxuu yidhi walictimaadu cala alyadi ila lixaaja soo ma ilaa lixaajadaasi marka waxay u noqonaysaa uun tarjamada qaybta ugu dambaysa oo ah walictimaad cala alyad oo markay xaaja timaado waa la cuskan karaa bimacnaa gacantaa la cuskan haddii shayba aan jidhkaaga ka baxsan oo tiir ah ama ul ah ama kursi ah aad cuskan karto markaad u baahato hadde gacantaada kugu taallana markaa waa ka sii xag jirtaa soo maa inaad cuskatood ku kacdo markaa macnaha ayib taasuu u daliishanaya imaamu shaafici caleyh raxmatullah iyo alimaam ibnu qudaamat alxambali waxay leeyihiin waaba laasimba ruux hadduusaba si kaleba inuu ku kaco u adkaato ama ku fadhiyo laazim bay noqonaysaa bay leeyihin oo waxa weeyaan waxay noqonaysaa mxuu ahaayey mxuu ahaayey wixii waajibku la'aantii aan lala imaan karin waajib buu noqonaa halkaasay maraya baabu maa jaa wixii yudbaawiya fii masxi lxasaa quruuraxa masaxidiisa wa taswiyatihi iyo sinsimidiisa markaad tukanayso meesha aad ku sujuudayso carada taalla iyo quruuraxa yaalla dhagaxa yararka in aad tirto ama wejiga ka tirto ama asagiiba aad sinsimtood hagaajisato meeshaad ku sujuudaysa salaadna aad ku jirto middaa iyadaa wixii ku soo arooray buu baabiya can mucayiibin mucayiib waxaa laga warinaya mucayiib ibn abi faatimata dawsi saabiqiintii buu ka mid yahay raggii bader ka qayb galay buu yani hijradii labaad ee xabashana ka qayb galay ayb can mucayqiibin waxaa laga werinay can nabiy sal lla lay waslam wuxuu yidhi fi rajuli ninka oo yusawi simaya adturaaba carrada simay xayu meesha yasjudu uu ku sujuudayo wuxuu nebigu yidhi sal lla in kunta haddaad tahay faacilan mid falaya hadaad samaynayso fawaaxidatan famsax waaxidatan hal mar uun masax rawaahu ljamacatu baa yani ah. waxa weeyaan haddaad ka maarmi weydo meeshaad ku sujuudayso qashin yaalla inaad gacanta mariso ama inaad sintaba oo carada iyo eh, dhagaxa yaryar iyo inaad sinto haddaad ka maarmi weydo hal mar ka badan gacanta ha marinin inaad iska dayso waa kuu fiican tahayo wejiga aad carrada dhigto oo aad dhagaxa dhigto oo aad ilaahay dartii u dullayso sooma laakiin haddaad ka maarmi weydo hal maruun gacanta mari mar labaad ha ku celin saasuu nabigu uri sal ly slam rawaxa warisay xadiidkaasi aljamaacatu jamaacadii baa warisay wacan abi darin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin ila asalaati salaadda uu istaago markuu salaadda u taagan yahay fa ina araxmata naxariistii alle ayaa tuwaajihuhu soo qaabilaysa ah, oo wejigiisa ku soo aadan ee falaa yamsax yuusan masixin alxasaa quruuraxa yuusan masixin quruuraxa wejigiisa saaran yuusan wejiga ka tirinoo uusan ka baabi'inin waay rawahu lhamsatu shantii baa warisay ayib alimaamu tirmidi iyo nawowi waxaan dhihi lahaa baqawi baan dhihi lahaa alimaamu albaqawi iyo tirmidi labaduba xadiidka way taxsiininayaan laakiin xadiidku cillu leeyahay ayib xadiidka cilladiisuna waxa weeyaan nin la yidhaahdo abulaxwas oo majhuula ku jira ibnu qataan nawowi ibnu xajar iyo hayrkiiba waxay leeyihiin ninkaasi waa nin majhuula wa calaa hada alasaas xadiidku waa xadiid daciif waxaa soo saaray ibnu khusayma ibni xibbaan xaakim baa saxiixiyey ayb wakadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu xajar fii buluuqi lmaraam wasawaab xadiidku inuu daciif yahay waxaa daciifiyey sheekh albani caleh raxmat ullah daciifka abu daawuudka iyo keyrkii buu ku daciifinaya ma sugna xadiidkaas ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmada axmed u sugnaatay sa'altu waxaan weydiiyey rasuula allahi sal alla alay wasalam can kulli shayin shay kasta nebiga waan weydiiyey buuhi xataa sa'altuhu ilaa aan weydiiyey can masxi lxasaa quruuraxa oo gacanta la mariyo la masaxo ilaa aan weydiiyey ayaan wax kasta warsaday faqaala markaasaa nebigu wuxu yani imsax masax waaxidatan hal mar aw ama sedac ama iska badaha iska dah haddaad ka maarmi sooma hal marun waa daciifo cilladii horaa ku jirta jumhuurtu waxay qabaan oo culimmada badankoode in dhulka la masaxo aad ku sujuudayso ama wejigaba la masaxo inay karaahiyo tahay oo aynan xaaraan gaadhsiisnayn laakiin madhabka daahiriga ah ayaa waxaa ku taga culimmadiisu waxay ku tageen wixii hal masixid ah ka siyaadsan inay xaaraam tahay ayib sidaana waxaa faa'iidaynaya daahirka nahyiga ayib daahirka uu nabigu sal ly slam leeyahay ha ilaa hal mar mooye daahirkaa sidaa faa'iidaynaya bacdu ahlilcilmina waxayba leeyihiin way bannaan tahay wax kasta karahaba kuma jirtaba oo iyagu aaaar saxaabada qaarkood iyo ka sugan baa jirta iyo taabiciintiiy oy marayaan masaladu marka waxa weeyaan ama taxriim ha gaadho sida daahiriyadu ay leeyihiin ama karaaha ha gaadho sida jumhuurtu ay qabaane in laga taxadara fiican waxaa baraarujin mudan xadiidkan haddaan dul taagannahay oo abu idaa qaama axadukum ila asalaa cilladiisa waxaan nidhi abulaxwas oo majhuula ku jira saxiix abi daawuudka asalka ah kan mudawalkaa waah maaha kan oo mukhtasarka ah naashirka nashriyey meesaa khalad buu galay wahmi buu ku dhacay in lagu baraaruga way dad kitaabka haysta wuxuu ka dhigay xadiidka aan hadda dul taagannahay idaa qaama axadukum ila asalaati fa ina araxmata tuwaajihuhu xadiidkaasii daciifintiisa inuu sheekh albaani ka noqday oo uu saxiixa loo wareejiyey raqamka wuu ku siinaya markaad u laabatana waxaad ugu tegaysaa xadiidkii aan soo marnay ee aan ku soo marnay baabu karaahati aliltifaat isla darsigeenna caawa laa yazaalu llahu muqbilan cala alcabdi fii salaatihi baa nambarka aad ugu tegaysaa ishkaalkuna wuxuu kaga dhacay labada xadiidba cilladoodaa isku mid ah ciladooda labadaba waa ninka abulaxwas la yidhahdo majhuula ku jira laakiin xadiidka hore laa yazaalu lahu muqbilan sheekhu waa ka laabtay daciifintiisa leanna shaahid buu u helay oo qisadii zakariye ahayd aan soo marnay soo ma amaa kan dambe ee hadda aynu dul taagannahay idaa qaama axadukum ila asalaati abulaxwasoo oo majhuula ku jira shaahidna sheekhu uma helin labadaasaa marka isaga khaldantay saas daraaddeed buu xaashiyada saxiix abu daawuudka asalka ah buu wuxuu ku qoray yunqal ila asaxiix saxna maaha qodobkaa markaa lagu baraarugo ciddii kitaabkaa haysata muxuu ahay hasaxda baabu karaahiyati an yusalliya arajulu macquusa ashacari wuxuu baab u yahay kahasho la kahanayo an yusalliya inuu tukado alrajulu ninku macquusa ashacari isagoo tintiisu xidhan tahay ama daban tahay ama sohan tahay bimacnaa timaha intuu ruux ninku xidho ama isku sooho ama intuu sida dumarkaoo kale isku qabto uu xidho ama iyaga isku xidho ama shaya kale ha ku xidhee sidaa inuu ku tukado karaaha inay tahay buu baabuya can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma annahu isagu ra'aa wuxuu arkay cabdullaahi bn alxaaris buu arkay yusallii isagoo tukanay wa ra'suhu walxaal ra'suhu madaxiisuna macquusun uu yahay mid la xidhay ilaa ra'siga waxaa ka timihiisa ah, wa shacaru ra'sihi wa shacaru ra'sihi isagoo madaxa timihiisuna macquusun ay yihiin kuwo la xidhay ilaa waraa'ihi xaggiisa dambe loo xidhay yacni la tidcay ama la sohay oo xagga dambe loo sohay inta laysku qabtay oo laysku xidhxidhay baa gadaal la mariyey sida dumarkao kale fa jacala markaasuu bilaabay ibnu cabaas yaxulluhu inuu furfuro ninkanuu salaad ku jira intuu gadaal kaga yimi ayuu timihii u furfuray <laughs> ayb wa aqara wuu qiray lahu ninkii timaha loo furfurayay waa cabdullahi bnu xaariie wa aqara wuu qiray lahu ibnu cabbaas waxaa u qiray alaakharu kii kalena waa u qiray salaaddii buu ku jiraaye muusan la dagaalamin mana uusan diidina waa hogtay yacni caadi wuu isdhiibay waa ka shaqaystayoo timihiibuu u furfuray cabdullaahina asaguna isma dhaqaajinin mana diidin ayib uma markaa kadib salaaddii markuu ka baxay buu aqbala wuxuu ku jeesaday cala bni cabbaasin buu ku jeesaday faqaala markaasaa wuxuu yidhi maa laka wara'sii buu ku yidhi adiga madaxayga maxaa kala galay adiga iyo madaxayga timahayga maxaa kala galay maxaa timahayga kaa galay buu ku yidhi oodu furfuranaysa qaala wuxuu yidhi innii anigu samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal alay wasalam yaquulu oo leh ibnu cabaas marka ma fakan karo waa inuu wax ninkaa uu ku qanciyo nasa uu keeno way ila noqotay iyo ma soconayso wuxuu yidhi nebigaan maqlay sal lay waslam oo leh inamaa maalu haada kan maalkiisu ka ladii kii oo kaluu la mid yahay yusallii tukanaya walxaal huwa isagu maktuufun mid gacmihiisa dib loo xidha ay yihiin maktuufkumanaa shaddu yadihi ilaa khalfi katifay wey macnaha in labada gacmood gadaalgadaal loo xidho garbaha xaggooda loo xidho taasaa laydha macnaha ninka isagoo timihiisu gadaal u xidhan yihiin sidaa ku tukanaya wuxuu la mid yahay nin gacmihiisoo gadaal loo xidhay ku tukanaya rawahu axmed baa wariyey wa muslim wa abu dawuud waannasaa'i ayib eh, xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynayaa marka in aysan bannaanayn cilladu maxay tahay cilladu waxay leeyihiin leanno say u badan yihiin culimmadu waxay leeyihiin leanna timuhu way sujuudaan sujuuddii marka ay sujuudi lahaayeen buu ninkani ka xidhay waxaa lagu shabahay marka ruux isagoo gacmihiisu dib u xidhan yihiin tukanayoo kale maxaa meeshaa ka maqan waxaa ka maqan labadii gacmood sujuuddoodii baa ka maqan soo ma sida labadii gacmood sujuuddoodii uga maqan yihiin baa kanna waxaa ka maqan timihii oo iyaguna salaadii sujuudda wax ku lahaa halkaasay marinayaan culimmada badankoodoo xikmadda saasay ka dhigayaan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ruuxa tukanaya shay khalada hadduu ku jiro isagoo salaada ku jira in loo hagaajin karo maxaynu soo marnay hadda in lala hadli karo soo maahayn in loo hagaajin karo oo waakaa ibn cabaas dimaha u furfuray ninkan dimaha gadaal u soohday gadaal u xidhay buu u furfuray yaa hadda haddii lagula dagaalamayo iska daa yaan lagu dilin dadkani dad wax garanahayo oo fuqaha ahoo sharciga iyo rasuulkaa yidhi marka la yidhaahdo istaagayay ahaayeen laakiin nintuu riba ku gelinba haddaad sheegtaba ama u saxdaba lafahaagaa khatar gelin markaas nacam waxaan arkay ugaandhiyiinta waagaas aan u tegey baa waxaa waxyaalahaan kusoo arkay waxaa ka mid ah waxay samayn jireen eh, salaantaa gacantay taagayaan iyadana waxaa kalooy samayn jireen masaajidkooda tabcan masaajidoo dhan maaha laakiin qayb masaajida ka mid a ah oo ay dhallinyaradu ku tukadaan ruux hadday arkaan musbil ah oo marada aanqaw ka hooseeyo oo tukanaya manqas bay jeebuka ku wataan ayagoo isagoo salaadda ku jiraa loo imaanayaa sarwaalkiibaa loo jaraya manqaskaa loogu jaraya bas haddii nin sagaal ku jira ma dagaalamaya maogtahay khalaas salaaddii hadduu ka baxayba sarwaalkiisi waa gaaban yahay nimad adag bay ahayn ugaandhiyiintu waxyaalaha dadka lakaga gedisanya waxaa ka mid a ah. cajiib waay kulkulaylka dabeecadda soomaalidao kale leeyihi saas daraaddeed buu takfiir u galay takfiirku sidiisaba wuxuu galaa dadka dabeecadda adag ee xamaaska iyo caadifada badan dadka iska dabacsanee iska muxuu ah dabeecaddoodu ay iska tahay marka horeba iska qabowdahay inta badan takfiirku ma galo mana karaba sooma yacnii tasarufaadkan hadda aan ka hadlaya dacwadooda dhibka u geystay inta badan waxaa keenay ad adaygaa iyo xikmadxumadaasaa keentay wacan abi raaficin radi allahu canhu qaala wuxu uhi nahaa wuxuu reebay annabiyu sal alla lay wasalam an yusalliya inuu tukado alrajulu ninku wa ra'su walxaal ra'suu madaxiisu macquusun uu yahay mid timihiisa dib loo xidhay oo loo tidcay raw axmed baa wariyey wabnu maajah weli abu daawuudda waxaa u sugnaaday watirmidiyi macnaahu xadiid kaloo ku macno ah jumhuurtaa karaahaystay masaladaas laakiin alimaam shawkani caleyh raxmatullah wuxuu rajaxayaa inay xaaraan tahay lidaahiri nahyi nahyiga daahirkiisa taxriim faa'iidaynaya buu leeyahy alxaafid alciraaqi caleyh raxmatullah wuxuu isaguna leeyahay arrintaasi waxay khaas ku tahay ragga amaa dumarka maya haydee dumarka asal bayba u tahay timahooda inay xidhmaan oo asturaan saas daraaddeed lagama hadlayo waxa laga hadlayo waa rag baciid ma aha cillada nahyiga loo reebay inay ka mid tahay atashabuh binnisa suroobi karta iyada lafteeda oo dee dabeecaddan timaha in gadaal loo xidhaaro waxaa iskale dumarka baabu karaahati tanakhumi almusalli ruuxa tukanaya xaakoonshihiisu baab u yahay uu ku xaakoodo ama xaakada u tufo qibalahu xagga qibladiisa aw amase can yamiinihi ama dhankiisa midig inuu u tufo adoo salaad ku jira hadday xaako timaado xaakadii saad ula mucaamaloon lahayd baa laga hadlay in aad xortaada u tufto maya midig inaad tufto maya xal kalaase lagu siinaya can abi hurayrata radi allahu tacaala can abi hurayrata wa abi saciidin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly waslam rasuulku ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan xaako fii jidaari lmasjidi masaajidka derbigiisu ku arkay waa xagga qiblada derbiga xiga fatanaawala markaasuu nebigu qaatay xasaatan dhagax yaroo quruuruxa fa xattahaa markaasuu ku xoqay riwaayo kalena waxay leedahay gacantiisuu ku xoqay nebigu sal lay slm wa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam idaa goortii tanakhama uu xaakoodo axadukum midkiin markuu xaakoonayo oo xaaka tufayo falaa yatanakhamanna yuusan tufin xaakada qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa yuusan u tufin qiblada hortiisa yuusan u tufin walaa can yamiinihi dhankiisa midigna yuusan u tufin walyabsuq hase tufo can yasaarihi dhankiisa bidix ha u tufo aw amase taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufo alyusra ee bidixda ama bidixu tuf ama lugta bidix hoosteeda ku tuf muttafaqun calayh markaad bidix u tufi ama lugta hoosteeda aad ku oo fahano waa markaadan masaajid goglan joogin gobasha haynaga hadlaynina ah, sunnadii baan fulinaynaa intaad dhahdaan gobasha haynaga hadlaynina waxaa laga hadlayay masaajidkii nebiga sal alla lay wasalam iyo xilligaa isaga xaaladdu siday ahayd bay ahaydoo dadku gogolima oolin dhul baa laysaga tukan jiray dhulku waa bacaad waa quruurux haddaad ku tuftana waad un aasi soo ma mushkilo ma leh hadhowna carradaasaa baabi'inoo ishkaaliye ka imaan mayso taa way mida laga hadlayo wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaatay fayadfinuhaa markaasuu aasaya ah, xagee u noqonaysaa walyabsuq can yasaarihi aw taxta qadamihi lyusraa bidixdaada u tuf ama lugta bidix hoostooda ku tuf kadibna fayadfinuhaa kadibna wuu aasaya iyadoo bannaanka taalla wiswis iyo muxuu ahaaye nadaafadarro dadkaa ku rida aas wey macnaha ayb arrintaasi waxay tilmaamaysaa in qiblada candhuuf loo tufo salaada dhexdeeda inaysan bannaanin candhuufta iyo xaakada iyo kulli waa isku mid cilladuna waxay tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisu markuu tukanayo wejigu qaabiliya soo ma marka rabbigaabaad qaabilsan tahay ood la koodaysaa ood la faqaysaa haddaad candhuuf ku tufto ka war ama xaaka ku tufto ah, waa arrin edubdarro weyn waay ama masaajidka iyo qibladiisaba ayadana waa la mid ayb wacan anas radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi idaa goortii qaama uu istaago axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa dhexdeeda markuu istaago falaa yabsuqanna yuusan xaaka tufin iyo candhuuftoona qibala wajhihi wejigiisa xaggiisa yuusan u tufin waa xagga qibladae walaakin can yasaarihi dhankiisa bidxa u tufo aw taxta qadamihi ama lugtiisa hoosteeda ha ku tufo uma kadibna ahada wuxuu qabtay nebigu tarafa ridaa'ihi go'iisa faraqiisa ayuu qabtay fa basaqa markaasuu ku tufay candhuuftii fiihi dhexdiisa wa radda markaasuu celiyey bacdahu go'a qaarkii calaa bacdin qaarkii kaleu ku celceliyey markaasaa faqaala wuxuu yidhi aw ama yafcalu wuxuu falayaa haakada ama sidaa ha yeelo ama meehe go'aaga iyo cumaamadaada ama haddaad tishuu wadato intaad ku tufto go'a isku celceli marka oo siday muxuuha gadii ama candhuuftii uu gu ah ay ama marada u gasho oo muuqaalkeedu u baaba'o isku celceli ah, saasaa laga wada manaa ama sidaa yeel buu nabg ur sal lay slm rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu waliaxmed wamuslim waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkaa mid la mida bimacnaahu oo ku macno ah min xadiidi abi hurayra xaaluy axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa salaaday hadda ka hadasha laakiin waxaa jirta axaadiis kaleoo diidaysa si mutlaq ah salaad iyo salaad la'aan toonaba in qiblada xaggeeda loo tufo ama midigta loo tufo candhuftii xaakada culimmada marka qaar badani waxay qabaan sida uu rajaxayo alimaamu nawowi iyo xaafid ibnu xajar iyo waxay leeyihiin mamnuuc weeye salaada gudaheeda taa jamaahiirtaa qabto salaad markaadan ku jirinood caadi tahayna candhuufta aad tufayso iyo xaakada aad tufayso inaad horay u tufto iyo inaad midig u tufto labaduba waa xaaraan bay leeyihin axaadiis baana ku soo aroortay itlaaqaasoo uu nebigu leeyahy sal ly slam ummaddayda dunuubteedii baa la ii bandhigay waxaana ka mid ahayd xaakada masaajidka lagu tufeen la ilaaliyo waxaa kaloo ka mid a ah, nebigu inuu yidhi sal ley wasalam ruuxii xaggiisa hore candhuufta u tufa maalinta qiyaamada buu imaan doonaa isagoo candhuuftiisii iyo xaakadiisii ay labada indhood dhexdooda kaga taala yacni cumuumaadka axaadiista marka waxay ka qaadanayaan oo culimmada qaarkood ay rajaxayaan khaarija asalaa inaynan bannaanayn oo ama ay tahay inaad hoostaada ku tufto lugahaaga hoostooda ku tufto ama bidixda aad u tufto ama aada isticmaasho maradaadiiyo tiishu iyo wixii aad wadato macnaha masaajidda gudaheeda iyo iskabadaa iyo jidaarkeeda iyo derbigeeda hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedin wcala alihi wsaxbi waslm